wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii toddoba iyo siddeetanaadu wuxuu ka mid yahay casharadii noo socday ku saabsanaa minhajulmuslim waxaynu ku jirnay ramadaan qaala almusanifu gafara allaahu lah tambiihun baraarujin man shaka qofka shakiya fii tuluuci alfajri salaadii caddaashadeedii qofka shakiya qofkii waa sooman yahay qofkii waa sooman yahay inuu soomuu rabaa man shaka qofka shakiya fii tuluuci ilfajri fajirka dhalashadiisa gudaheeda qofka shakiya lahu wuxuu leeyahay qofkaa shakiyey ayaa kula inuu cuno aw yashraba inuu cabo xataa yatayaqan ilaa uu ka hubsado duluuca alfajri fajrka dhalashadiisa uma kolkuu hubsado ka gadaan uu yumsiku afaysana liqowlihi eebbaweyne hadalkii baa u daliila tacaalaa korahaye wuu eebba yihi subxaanah wa kuluu cuna washrabuu xataa yatabayan ilaa ay ka cadaato lakum idinka alkhaydu jiitin alabyadu cad ay min alkhaydi ka cadaata jiitin alaswadi madow oo min alfajri kamida marka ayadu yatabayan bay shardiday marka haddii salaadii inay cadaato in kale shaki kaa galo shakigaas wuxuu tusinaya inay weli salaadii qataanin sababta salaad cadaatay waa maalin horteed wax la shakinayaa ma aha idan inta shaki jira habeennima jirta qur-aankiina xataa yatabayan buu yihi intuu shaki jiray waxay ku talagelay habeennimu man shaka qofka shakiya fii tuluuci ilfajri fajrika dhabashadiisa gudaheeda lahu wuxuu leeyahay an yaakula inuu cuno aw yashraba inuu cabo xataa yatayaqan ilaa uu ka sugto duluucu lfajri uu ka sugmo duluucu lfajri fajarkii dhalashadiisa suma ka gadaalu yumsiku afhaysto liqowlihi tacaalaa eeba weyne hadalkiibaa u daliila wakuluu cuna washrabuu caba xataa yatabayan ilaa uu ka cadaado lakum idinka alkhaydu jiitin alabyadu min alkhaydi jiitin alaswadi madow min alfajri aroortii waqad qiila waxaa la yiri libni cabaas cabdullaahi ibni cabaas baa loo yiri radia allaahu canhumaa bay ahayd cabaas iyo cabdullaahiba raalli allah ka noqday ninbaa ku yiri inii aniga atasaxaru waa hiraabtaa saan hiraabtayda isaga wato fa idaa shakaktu goortaan shakiya waaga berigiisa axyaan amsagto afreebta faqaala cabdullaahi ninkii wuxuu ku yidhi lahu ninkii wuxuu ku yidhi kul cun maa shakagta inta shakiba kugu jiro waa habeenee un xataa laa tashuk ina aadanba ka shakin nakriwaatu hmm. sawm sawmka waxyaalaha la kahday ee la rabin ayaa laga hadlayaa makruuhatu sawm soomka karaahayaalkiisa wey yukrahu waxaa la koodaa lisaa'im qof sooman loo koodaa umuurun amaryaal min sha'niha umuurta arrinteedii waxaa ka midoo ah loo kooday alifdaa gaarsiin ay qofkii soomanaa gaarsiinayso ilaa fasaadi asawm soomkii inuu fasaado bay gaarsiinaysaa wain kaanat walow kaanat ashyaada haba ahaato fii xaddi daatiha iyada sideeda ahaan laa tufsidu suuq soo midaan fasahaadinaynin laakiin fasaad baa ka dhalan kara kolkaasay makruuh noqotay wahiya arrintaa waxaa ka mida kow almubaalaqatu ku xeeldheeraashaa ka mida filmadmado luqluqashada lagu xeeldheeraado kolkaa luqluq wayse ma buriyo ramadaan ma buriyo ramadaan luqluq ma buriyo laakiin haddii lagu sii xeeldheeraado iyo inay sibqadaan oy dhuunta ku rooraan oo xoosha gaaraan meeshaasi fasaad waa ka iman kara laakiin luqluqashadoo keligeeda soomkii ma fasaadinayso almubaalagatu xeeldheeraan fi lmadmada luqluqashadii gudaheedii lagu xeeldheeraadiyo walistinshaaqi sandaasigii cinda alwuduu marka la weyse qaadanayo biyaasanka haddii lagu eriyo inay maskaxdii ku darmaan joofiyo baatin gaaraan ama ha calooshii gaaraan ayaa dhalan karta daliilkaadii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu xaris allaha badiye calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye ninkuu weysada nabiga barayey wuxuu ku yidhi wabaaliq ku xeel dheerow filistirshaa sandaarsiga gudihiisa ilaa an takuuna inaad toodan ku xildheeraanayn saa'iman mid sooman ma ahaane faqad kariha nebigii waa kooday lahu ninkuu weysada baraayey sala allahu calayhi wasalama wuxuu u kahday almubaalaqa ku xeeldheeraasho filistinshaaqi sandaarka gudihiisa lagu xeeldheeraado wuu u kahday sababkiina waa kan khashyata an in biyuhu gaadha yuu ka baqay nabiga ilaa jawfihi jawfi lmutawaadic ka weyse qaadanaya calooshiisa inuu shay-un wax u gaaraan min almaay biyo kamida oo fayafsud uu waxaas fasaadiyo sawmahu ama fayafsudu sawmuhu soomkiisii fasaado laba sheega labaadee la karaadaa waxa wey alqublatu dhunkasho oo haweentaadii aad idqa tusiiru inay kiciso dhunkashadaas ayaa laga yaabaa shahwatan shahwo inay kiciso tajuru ay shahwadii u jida ninkii soonnaa ilaa ifsaadi sawm soomkii fasaadintiisa muxuu ku fasaadaya bikhuruuji ilmadi inay madi soo baxdo aw iljimaac intuu isanan waayo uba jimaac iyo buurasho ay timaado xaydu tajibu markaasna arrintii soon buray waa ka weynaatay kafaaro culus ayaa meesha timidu kolka qubladii horaba waa karaha laiska daayo iyaduna sideeda u karaaha ma aha ee fasaad baa ka dhalan kara saddex idaamatu nadar dhowrid joogtaynteedu aad qofkii dumar ahayd dhowrto bishahwa dhowristaasuna ay tahay mid shahwe iyo ku raaxayso cuskan ilaa zawja qofkii haweenaha la dhowro afar alfikru ku fikirid wey maskaxda lagu dareeriyo fii shani iljimaac haddii la kulmayo sidii la yaali jiray wixii baad ku fikirtay iyadana ama waxbaa iman kara ama markaasba inta lagugu wareego caqligaaga laga qaalib noqdo yaa dhibaato geli karta alfikru fikirid fii shani iljimaac kulanka iyo galmooshada haweenka loo galmoodo arrimahoodii lagu fikiro shan lamsu taabasho waa karaaha bilyadi gacan lilmaraati naagtii lagu taabto aw amase gacan keliyaba mehe korkaaga iyo korkeedii laysku nabnabo aw mubaasharaatiha naagtii oo lala baashiro biljasadi jirka lix waxaa weeye madqul cilki xanjadii ruugideeda baa iyana karaaha waxaa loo diidaya ruugideeda keliya dhimale laakiin khashyata an inuu fakado baa laga baqaya bacdu ajzaa-in gaballa qaarkood minhu min alcilki xanjadii ka mida waxyaal inay ka go-aan ila alxalqi hun gurigana u rooraan baqdin laga qaba xanja baa ruugin la yihi toddoba waxaa wey dawqul qidri erigii dhadhamintiisa aw itaam cuntadii inay macaan tahay inay bislaatay in kale oo la dhadhamiyo iyaduna fakashadii ayaa laga baqaya karaahow haddaan dhunto wax la marine afku haynta dhibaato male sideed waxaa wey almadmada luqluqasha wey bikayri wudu adaanba weyse qaadanayn soomanna inaad iska luqluqatid karaaha wey aw xaaja haddayn dhibaato jirin ilig iyo wax hadday ku dhiigaan waa la luqluqanaya kolka wax dhibaato oo loo luqluqanayo iyo weyse haddayan jirin afkaaga biyo waa laga dhowraa almadmada luqluqashaa karaaha bikayri wudu wayse la-aan la luqluqdo aw xaajatin dhibaato la-aan tadcuu u yeerta ilayha madmadada sagaal waxaa karaaha aliftixaalu indha kuulasho fii awali nahaar maalinta awalkeeda in la indha kuusho waa banaan tahay hase yeeshee karaahaw walaa baasa waxaan dhibi ku jirin bihi birigtixaad kuulasho goorma fii aakhirihi aakhiri nahaar dhibaato male laakiin awala nahaar karaahaw toban waxaa wey alxijaamatu toobinkii wey aw ilfasdu dalaandalki iyo xiigoyntii marka haddii lagu tago dhiigga lagaa nuugo ama lagu dalaandalo ama lagu xididgooyo ood dhiig baxdid dacfi baa meeshaa ka dhalan kara inaadan soonkii xamilin oo dhiiggii kaa baxay dartii shoonkii fasaadkiisii meesha uu ka dhasho ka yaabid laga yaabayo baa lagu leeya qor-adaa ku dhacdo aada afurtid adaa ku ahaato alxijaamatu toobinkii laystoodayey wey aw ilfasdu dalaandalkii ama xidid goyntii wey khashyata dacfi jilac baa laga baqaya almu-addi qofka sooman gaarsiiya ila aliftaar afurgaarsiiya kaana waxaa loo karaahado loo nacay limaakii darti fii daalika toobinkii iyo daraan dalka ku sugan min ataariiri kadib bisawmi la kadinayo intaana waa maadadii sideedaad maadadii sagaalaad baynu u gudubnay almaadatu taasica maadada sagaalaad waa ku saabsan tahay la baneeyo qofka sooman loo baneeyo ficluhu inuu sameeyo wamaana waa ku saabsan tahay yucfaa la cafiyey canuu isaga xaggiisa fiihi soom gudihiisa saddex arrimoodoo waaweyn waa sooman tahay haddii aada mar sooman tahay waxaa soomka buriya iyo waxaad samayn kartee kuu bannaan iyo waxa lagu cafiyey saddexdaa waxaa ka hadlaya maadadatan almaadatu taasica maadadii sagaalaad fiimaa kii gudihii bay ku saabsan tahay yubtilu sawma soomka buriya iyo wamaa yubaaxu wixii la baneeyo lisaa'imi qofka sooman loo baneeyey ficluhu waxaa samayntiisa iyo wamaa yucfa wixii la afiyey ahnu xaggiisa fiihi fi sawmi waxaan ka bilaabaynaa wax soomka buriya awdar maa kii yubdilu sawma buriya umuurun waxyaala dhowra wey hiya umuurtii kow maxaa horeeya wusuulu maa'icin wax maayicaan iyo biyihiiyo salaam wax maayica oo dareeraya inay ilaljawfi caloosha gaaraan meeshay rabaana ka yimaadeenu duleelo badan baa caloosha gala afkaa wixii lagu sugo calooshii buu tegayaa sanka waxa lagu qaadana waa tegayaa labada wixii lagu shubana waa imanaya idan wax maayic ah oo intii meel dulasha laga shubo kolka calooshii gaara wusuulu maayicin wixii soconayey gaaridiisii ila aljawfi calooshii u gaara wey see ku gaaraya biwaasitati alanfi sankaa lasii mariyey oo sanka waa maxay ka soco salsuridii wey qadaad qadad saaxaa lagu yiri sankaa lagaaga shubay subagya wuxuu raba waa noqdo ama dawo ha noqdo caaniya biyo ha noqdo wax maay awey dhalaalkaas saacatay sankaa lagaaga shubay xaggaasu caloosha ka tegaya oo intaan meel dheer la gaarinba in guriyii buu ku darmaya awil cayni ishii wey ishana waa duleesha sidii oo kale baaqadadu seexa lagu yiri ishaa lagaaga shubay calooshay gaadiisay awil uduni dhegtii wey kataqdiiri dhibcintii wey awiduburi ama dabadaa lagaaga shubay xaggaase caloosha uga dulasha calooshuu wixii yimid aw qubulilmalaa naagti baa horadii looga shubay kalxugna hirbadii wey la isgelinayey waxaa noocaas oo kale ah ee jirka meel ka mid oo ah duleesha lagu shubo kadib caloosha gaara wax soo jebiya kow laba ma wasala wixii gaaray baa soon ila aljawfi caloosha gaara bilmubaalaga ku xeel dheeraasho sababteed wuu caloosha ku gaaray filmadmadati luqluqashadii gudaheeda baa lagu xeel dheeraaday walistinshaaqi sandaarsigii baa lagu xeel dheeraaday filwuduu haddii la weyse qaadanayay baa luqluqiyo sandaarsigu yimaada wakayrihi hayri ilwuduu ama iyadoon la weyse qaadanayn waa sida la yeelay arrinka saddexaad ee jebiya soomka waxa wey khuruujuulmaniy calaykum asalaam waraxmat khuruujuulmaniy manidii soo bixideeda bimudaawamati nadri dhowridii la joogteeyey mani ku soo baxday aw idaamati lfikri fikirkii baa la joogteeyey aw qublatin ama dhonkasho aw mubaasharatin salaaxid waxaana la sameeyey waana la soona dhacaana yimi waa buray markaas afar ismantajin alcamdu kasca maxaa baxay mantaga hadduu isaga kusoo weeraro lagu afuri maayo adigase haddaad raacdaysid afka qori gelisid mantagii keentid sanwarkiis ma jiro cuntadii caloosha bad banaanka ficilkaaga iyo qasadkaaga ku keentay alistiqaa ismantajin alcamdu ee kasca ah. daliilkii waxaa wey liqowlihi qowli nabi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo man istaqaa qofka ismantajiya camdan kas falyaqdi maalintaas waa ku dheelay dibha u qadeeyo amaa man ruux halabahu u ka adkaaday alqay-u mantagii baa ka adkaaday fafadaa iska mantagay biduuni ikhtiyaarihi isagoon mantaga raadinin falaa yafsud kaas ma fasaadayo sawmuhu sawmkiisiu shan waxaa weeye alaakulu cunis aw ishurbu cabid aw ilwadu naagu tegid fii xaali likraahi haddii lagu qasbo calaa daalika lagugu qasbo oo cunidda iyo cabidda iyo utagmada naagta qasab hadday ku timaado maa soonku halaabaya halmaan hadday ku timaado hadday halmaan ku timaado dhimale oo waa kii wixii la halmaamo waa la cafiyey la yiri adiga haddaad ikhtiyaarkaaga u samaysana hadalba kama taagno see ikhtiyaar ugu samaynaysa ma cilmi la-aanba adigoo sooman inaad cunto iyo cabid iyo naag halmaan kuguma jiro cidna kuguma ikraahin waana sooman tahay xukunkana waa taqaan inayan bannaanayn kolkaasaad markaa u dhiirato maba muuqatee wa fii xaali likraah haddii la dirqiyo calaa daalika lagu ikraaho lix waxaa weeye mana kale qofka cuna wa shariba caba daaman isagoo malaynayay baqa'a leyli in habeenkii uu joogo uusa cuurdaa la tagtay ilaa quracdii waa soo baxday kolkaasuu is yiri habeenkiibaa weli lagu jira maalinimo dhowa markaasuu cunidii cabid bilaabay kadibna dadkii xooliihu dardareera ayuu arkay suma tabayana waxa u caddaaday lahu isaga tuluucu lfajri salaadii inay caddaatay baa u caddaatay kaasna soonkiisii waa buray toddoba waxawey mana kala qofka cuna aw shariba ama caba waanan isagoo maraynayey dukhuula ley in habeen galay hadar bay ahay casar gaabanna waa joogay mugdi unbuu dareemay qoraxdii waa dhacay waxawaa habeen buu yidhi afarkiisuu naf isku sii waxyarba daruurtiyaa kala tagtay qoraxdii bannaankay taalla soo meeshaas ma jiro manaa kala qofka cuna aw shariba ama caba waanan isagoo malaynaya dukhuula ley habeenkii inuu galay uu malaynayey suma ka gadaalba tabayana waxaa u cadaaday lahu isaga waqaa-u nahaar in maalintii weli joogto sideed waxaa weeye manakala qofka cuna aw shariba waw cabay naasiyan isagoo soonkii ilowsan ama in kuwan lagu afura ilowsan suma ka gadaal lam yumsig ma afreebanin waanan isagoo malaynaya an alimsaaka afhaysashadu hayru waajibin mid waajibta hayrkeed inay tahay buu maleeyey caleyhi korkiisa maadaama mar haddii uu qad akala wax cunay wa shariba wax cabay kolkaa fawaasala wuxuu iska xariiriyey hal fidra afurkiisiibuu iska watay ila leyli intii laga gaaro muwaasaladaa dambe uu xariiriyey yaa soonkii burisay amaa cunidii iyo cabidii halmaan sababteed tii la cafiyayahay rabbanaa laa tuaakhidna ina siina awakhdana sagaal waxa wey wasuluma shay gaaridi an laysa ahayn bitacaamin cunto waxaan ahayn aw sharaabin cabid ahayn ila aljawfi caloosha inay gaaraan biwaasitati alfami afkaysii mare kabtilaaci jawharatin jawhar buu liqay aw khaydin ama liilan iyo dareerin buu laqay mayrax limaabaa u daliila ruwiya la wariyey ana bna cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas radia allaahu canhuma cabdullaahi iyo cabaas ba raalle allaha ka noqday qaala wuxuu yihi asawmu soomkii limaa dakhala wixii caloosha galay baa buriya walaysa limaa kharaja wax soo baxay ma buriya oo mantagis ka yimid aan kas loo raadinin ama kaadi ama dhiig ama xaab waxaa soo baxaya soo wax u dhimi maayo maxaa soon dhiba wixii galay caloosha asawmu soomkii macnaa waxaa buriya limaa dakhala waxa baatinka galay walaysa soon ma buriyo limaa kharaja wax calool ka baxay neef ha noqdo ama maa biyo kaaya ha noqdo saxare ha noqdo mantag ha noqdo calool wax ka baxay ma buriyo ee wax galay ayaa buriya yuriidu cabdullaahi wuxuu ula jeedaa radia allaahu canhu ilaaha ka raali noqdo bihaada markan asawmu limaa dakhala walaysa limaa kharaja wuxuu ula jeedaa ana sawma soomkii yafsudu waa fasaada bimaa kii sababti wuu ku fasaada yadkhulu gala fi ljawfi calal gudaheed laa bimaa shay sababtii kuma fasaado yakhruju ka baxa korka ka dami dhiiggii oo kale walqay mantagii oo kale toban waxaa wey rafdu niyati sawmi soomka niyadiisii oo lagu gacan sayrin waxaliba ma niyoonin qofka kan kolka walow baadiyo biyaba yuusan cabine kol hadduusan xalay niyoon oos niyadii ku gacan sayray waxuma jiraan laakiin nabiga inama alacmaalu biniyaat wainamaa likulli mriin maa nawa asaaskii baa maqan xifdu niyati sawmi soomka niyadiisii oo lagu gacan sayra walow lam yaakul yuusanba wax aw yashrab yuusan wax cabin in kaana hadduu yahay hayra mutaawilin tafsiir mid wato bilifdaar afur wailaa hadduusan taawiil wadan fala ama wailaa hadduu taawiil wato fala afuri maayo kow iyo toban waxa wey aridatu dibu noqosho wey calilislaami dib looga noqdo gaalnimadii lagu soonkii buriisa in caada hadduu u soo noqdo ilayhi islaam cusbaxniguu gaaloobay waa lagu qayliyey doorkiibuu soo islaamay soonkii waa halaabaa laleeyay gaalnimadii waa jabisay hadduusan baheshoon noqonin xukun iyo soon waa ka weynaatay arrintii mooradii dhammayd buu ka baxay kolkaa mooradii buu ka baxay aridatu gaalnimo cayn islaami laga noqdo laga gaaloobo in caada hadduu noqdo ilayhi islaamka liqowlihi tacaala baa u daliila lain ashragta haddaad eebaqayrkii wax la wadaajisid layaxbatanna waxaa hoobtay camaluka camalkaagiibaa hoobto walatakuunanna waxaad ahaanaysa min alkhaasiriin inta gurigeed ba-ay baad ka mid noqonaysaa wa haadihi midanaan sheegnay tobanka almubtila ee soonka buriya kulluhaa dhammaanteed tobankaynu aqrinayba tufsidu sawma soomkii bay fasaadisaa waa tuujib waxayna waajibisaa qadaa alyowm maalin in la qadeeyo aladii yoomka fasada fasaaday bihaa muftiraadkaas ku fasahaaday hayra ha yeeshe annahaa iyadii aynu soo aqrinay soomkii ha buro maalinna ha waajibo ilaa kafaarata ganaax fiiha kuma sugna oo kafaaro ku fuuli mayso maxaa jira idil kafaara kafaaro la gudo laa tajibu ma waajibto ilaa maca mubtilay laba arrimood oo soonka jebisa labadaasay kafaaro la jirta ama sideeda kale kafaaro lama jirta soomkii unbaa buraaya hal maalina waa ku fuulaya wahumaa labada soomkiina uu buraayo maalintiina ku fuulayso ganacna kuugu darmayo kow aljimaac inaad naagtaadii u galmooto weeye alcamdu ee kasa min hayri ikraahin cid kugu dirqidayna aan la ogeyn taas hadday timaado soomkii waa fasaaday maalinna waa ku fuushay welibana garaax culus baa kana daliilkii waa kan liqowli abii hurayra abii hurayra hadalkiisii baa u daliila radia allaahu eebbaweyne ha raali noqdo canhu abuu hurayre xaggii uu yihi jaa rajulun nin baa yimid ila anebiy subanaha u yimid sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya faqaal ninkii wuxuu yihi halagtu halaagsamay yaa rasuul allah eebbaweyne rasuulkiisiiyo qaala rasuulkii wuxuu yihi maa ahlakaka oo maxaa kugunoo ku halaagay qaala ninkii wuxuu yihi waqactu waxaan ku habsadoon ku kordhacay waa kinaaya can iljimaac calaa imra-ati islaantii korkeedaan ku dhacay fii ramadaan ramadaan gudaheed ooaan soomanahay baan ishanan waayey walkaasaan islaantii buurtay faqaal markaasaa nabigu yihi hal tajidu ma heli kartaa maa tactiqu waxaad ku xoreysid raqabatan luqun kafaaro culus baa ku fuushay addoommo maleeda midaad xoreysid waxse addoon lagu xoreeyo ma heli karta qaala ninkii baa yihi laa addoon hadalkee daayi waxaan islahayaa lama darajadii labaad dhegeyso qaala nabiga wuxuu yihi fahal tastatiicu ma awooda an tasuuma inaad soontid shahrayni laba biloodo mutataadicayn xiriir ah lixdan maalmoodon loo dhacaynin ma soomi karta saas lixdan ku sooma hal maalinba safri waaye ma nin maalin keliya ka safri waaye baa lixdan maalmood safra runtiisuu sheegtay qaala ninkii wuxuu yihi la lixdan maalmoodoo isku xigta naag ma moogaan karo qaala markaasaa nabigu yihi darajadii saddexaad fahal tajidu ma helihe maa tudcimu waxaad ku quudisid sittiina lixdan miskiinan danleya lixdan qof oo jilcadoo masaakiina waxaad ku quudisa ma heli karta qaala ninkii wuxuu yihi laa maya ajaa-ibu waayahay arrintan gafkaana waa geysatay saddexdan xallina midna ma heli kartid nabigiyaa iska aamusay suma ka gadaan uu ninkii fariistay ila xalli ma hayste meelu ku noqdo ma hayste halagtu buu warka ka bilaabay imaankiisiiyo wanaaggiisa ninka arag gafkii uu galay buu xamiilay waa dabacda muuminiinta lagu yaqaan dembiga geen hadduu yar yahay iyo hadduu wen yahayba waa la weeye laba goona laakiin caasiga faajirkaa dembi ka weyn intuu galo banxal waxaana u sababa laba shay awale kan muuminka ah ma eega gafka ee axadka loo gafu eega ka muuminka gafkii ma milicsade ilaahay weynaaye waaxidkaha ee khaaliqiisaha ee abuurtay cadamadiisu fiiriya oo dhanka ilaah eega midkaan mujrimkaana xag eebba ma eega qalbigiisa kuma jire gafku eega kolka maxaad qofoo axbad ku dhufatay buu leey haaniyan midkaan muminkaa naftiisuusan wasakhu ogolay wax yar iyo wax badantoona in xaq iyo culaab iyo gardariyo gaf lagu yeesho muusan ogolayn kana wax lama ah wasadaqa allahu fii qowlihi qad aflaxa man sakaaha waqad khaaba man dasaaha labada wada la kala maray arag midkaan muuminkaa naftiisiibuu hufayaa oo dambi mid yar iyo mid badan midna ma rabo wuxuu rabaa inuu eebbo qiyaama ugu tago isagoo nadiifa walaysa calayhi shay korkiisa waxana uusan jirin midka kanna naftiisii buu dembi ku dhex duugayaa kolka kana waa khaasir kana waa muflix qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaahu markaas uma ka gadaal buu jalas saxaabigii iska fadhiistay intuu fadhiyey awliya alla arrinteeda allah dhameeye dembiil baa la wadaa timina halku fadhiyaa ninka dembiishu waa intii laga rabay ila dembiishu intii laga rabay lixdan miskiin quudintoodii baa ku jirta dembiishu socotooda asna intuu fadhiyo mushkiladiisiina waa taaganta fa uutiya nabi subanihii waxaa loola yimid sala allahu calayhi wasalama bicaraqin dembi ayaa loola yimid fiihi dembiishii waxaa ku jirta gudaheeda tamrun timir baa ku jirta faqaal markaasuu nabiga ninkii u yeeray oo yihi ninkii hadeer ramadaan naagta la kulmay ee halaagsamay ee addoon waayey ee cunto waayey ee soomi kari waayey away waa kan khud qaado timirtaan tasadaq bixaadaa sadaqayso kafaaradii ha kaa gudmayse kac timirtaan qaadee qayb timir timir yarmaa cilmi tadana jire naga liita wallaahi su madiinaba degnay yaad bayna afaaladiisa cunuu raba inuusan qosli jirin intuu aada u qos ilkii damba soo baxeen uu yihahay yeer qaade kaximahawge yaa tura mushkiladana haysataa waxa wey kolkay timirtii ilmihiisa cuneen kafaaradii ninkii ma ka dhacay ma lagu leeyahay oo waxaan haddii la waayo qofka wixii ma ka dhaca ninkii wax waa waaye wax ka dhaca looma sheegin nabiga ma dhihin midaana ilmaha ugee markaad waxusan iska bixi ma dhihin midaan nafteeday kaaga baxdayna ma dhihin warkii intuu ku dhammaaday idan qofka markuu wixii waayo kafaaradii waayo culimada markaasi laba arrimood may isugu khilaafeen qole waxay leeyihiin laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha waxba hadduu waayey wax la jira male wuxuu isago ma lehe qaarna waxay leeyihiin waxaan waa ku waajibeene kama dhacayin kolkii laga waayey asagaa lagu lahaana inta adduunku ku nool yahayna hadduu iska bixiya nabad waay hadduu iska bixin waayena isagii allah qiyaamo ku xisaabtama ama ha laga cafiyo ama ha loo qabsado taasaa lagu kala tegay ta labaad waxaa weeye naagtii islaameed kolba iyadana waa soo nayd dhibkan qaybay ka lahayde lama soo qaadina maxaji taasna fuqahada isku kafaara miyaa oo ma middaa ninkay kula jirta ilaa wixii waxay labadoodii wada sameeyeen laba gafay gaaru kala galeen maa halka maalkan kafaaraha ku filan kow mase naagtaa ninkeedii adeecday ama waaba la xoogi karaaba haddii la rixijiixo oo la goormareejiyo iyadan waa iska fariisani ma in la ikraahaan lagu talagalay ma ninkay ku kafaaro tahay ma wax u bannaanay yeesho odageedii adeecday kolka gabartii lama soo qaadin idan haweenkii kafaaradii jimaaca qeybteedii waa lagu yeelana iyo laguma yeelanayo labada waa lagu kala tegay iyo tafsiir in la geliyey ma raalli yeexay mase waa la jirin xoogay kolkuu odaga dhadhigto u yeeray hadda iyadana gaarkeeda ka muusootay iska bixisa geedi dhantaanna waa la wada guteen waa la isla ogolaa laakiin hadday tay waralaha allamaya labadanaba waa soomana kafaarata hormayno ariga joog uu markaa kusoo booday waa la goor maroojiyey qofkaas leedaal khilaafiyadaasu xadiidka xaggii haweenka maxaa laga yeelaa iyo kafaaradan xalkeedi maxay ku dhamaatay ninkaan dambiisii isaga qaatilmihuu u geeyey ma ka dhacday geedii ma lagu leeyahay mafaqirimaa lagu saamacay intaba waa layihi qola waxay leeyihiin kolkii saddexdiiba la waaye naliga kacadkata wax laguma leha ma dheh ka isaga tag waxba laguma maashatiri umuusan jawaabin ee ninkana waa fariistay nabigiina waa aamusay samiirtaana timid qaade ka sadaqeeyaa la yihi inay ka dhacena laga garana kolkuu yihi cidhiga bacanba beledka ma joogtana ilmihiisii ayaa loo geeyey faqaala nabiga wuxuu yihi khudqaa timirta tasadaq bixada sadaqayso qaala ninkii baa yihi saxaabigii fahal alaa afqara ma ku ka fakiirsan korkiis an siina minaa anaga fawallah ilaah gar lagu aabudaan ku dhaartay maa beyna laabatayha madiine markaas waa yarta laba shilimadood ay u dhexaysaa xaara sharqiya iyo xaara harbiya meel la kala yihaaha buuran yaryara oo gaagaaban oo dhagax madow leh axwal bay ku tiilay hadda labadiiba magaaladiibaa liqday dhan walbana u dhaaftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yatrukuunaha calaa khayri maa kaanad calayhi sidii madiinada loo yiri maalinka ugu fiicnaan badnayd baa qiyaamadu dhacaysa naftiina ka tagayaa buudi madaarka afartan kilomitir buu u jiray buuraa u dhexeeyey kolka intii magaalada laga dhaqaajiyo laga fogeeyey oo waxaa la islahaa yaan madaarka xiinkiisa iyo jugtiisa magaalada maqle kolka afartan kilomitir inta laga waday magaalada baa buuro dhabarkaa laga mariyey meesh bay ugu tagtay magaaladiiyo madaarki baa isu tegay dhan walbaba waa u baahday kolkaa ninkii sanad laba saddex ka soo maqna waxba ka galanma guryo dharirkii ka batay iyo jirad ballaarkii ka batay iyo nolol sanka isku haya intaanay magaaladii madiine noqotay waxaasoo dhan waa daliil calaa qurbi qiyaami saaca inay qiyaamadii muuqato bay u daliil tahay markaasaa rasuulkana yihi madiine subaxa laga tegaa waa subaxii ugu fiican heerkay adduunya ka soo martay markay ugu sarrayso baa laga tegaya marka saxaabigii wuxuu yihi oo wallaahi baan ku dhaartay maa bayna laabatayaa labada shila madow dhexdooda ahlu beytin dad aqal deganba uusan ku jirin axwaja baahi badan ilayhi timirtaan minaa annaga fadaxika nabiyu subanihi waa quslay sala allahu calayhi wasalama xataa badad ilaahay ka muuqatay waxaada ma ahayn arrintaa ka yaabisay ninkaan jalaadiisa iyo raganimadiisa iyo geesinimadiisa ayaa nabiga ka qoslisay wailaa tabasum oo la caday ilaa inta micyaha u dambaysa inay muuqdaan bawcaadaha jirtay laakiin hadda waa goos dambeedkii xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajiduhu goos dambeedyihiisa waqaal wuxuuna yihi jawaabtii idhabka faacimhu timirta waxaad ku quudisaa ahlaka ogi xadiidkuna mutafaqu calayhi mid waa midaasoo jimaaca soomkiina waa buriya maalinna waa waajibiya ganaaxasaan soo marnay adaga culusna waa ka ratiba ka labaad waxaa weeye laba alaklu iskuma raacsanatan alaklu culus aw ishurdu cabid bilaa cudri cudur daar la-aan cudurkaasoo mubiixin baneeya halmaanna ma jiro musaafur ma jiro marad ma jiro iska qof hardaala aan xilkiiyo takliifkiiyo diintu wax la ahayn biduuni sababin tudkar wax sababa iyadoona jirin unbuu biyihii iyo baadkiis ku daldalay aan aklu cunin aw ishrubu cabid bilaa cudurin cudurdaar la-aan mubiixin cunidiiyo cabidda baneeya marad male musaafir male halmaan male sidee laakiin midaan cunidiiyo cabidda layska afuro inay kafaaro yeelani ijmaac ma aha abuu xaniifa iyo maalik baa shaafici cambeli ma qabaan cinda abii xaniifa abii xaniifa agtiisiiyo wa maalik labadaa agtooda way raximahuma allah ilaah labadaa sheekha u naxariisto maxay cuskadeen wadaliiluhuma labada sheekh daliilkooda ana rajula ninba afdara kibir iyo edab darro waa furay fii ramadaan ramadaan gudihii fa amarahu nabiga wuxuu faray annabiyu sala allahu calayhi wasalama an yukafir inuu kafaara guto imaam maalik baa weri daliil labaad wa xadiisu abi hurayra abi hureyra xadiiskiisiina waa u daliil radia allahu canhu ilaa raalliha ka noqde qaala inuu yihi jaa rajulun nin baa yimido ila nabiy nabiga u yimid sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuuna yihi afdartu waxaan afuray yowman maalin fii ramadaan ramadaan gudihii mutacamidan anaa afurka u kasay faqaala sala allahu calayhi wasalama nabiguna wuxuu yihi actiq xure raqabatan luqun xure haddaad weydo aw sumsom shahrayni laba bilood mutataabicayn isxigta haddaad weydo aw adcim quudi sitiina lixdan miskiinan dalleeya muttafaq calayhi b waxaa laga hadlayaa maa yubaxu lisaaimu ficlu waxyaalo badan oo qofka sooman inuu sameeyo ay banaanta banaantay asaan dadku wada ogeyn oo la moodo inayan banaanayn ayaa arki doonta waxyaalo tiro badan ilaa toddoba shay ayaa la samayn karaa maa yubaaxu wixii la baneeyey bisaaimi qofkiisoona ficluhu inuu sameeyo loo baneeyey yubaaxu waxaa la baneeyey bisaaimi qofka sooman loo baneeyey umuurun waxyaalo wahya qubuurtii waxaa weeye kow asiwaaku rumeeyasha wey tuula nahaar maalintoo dhan la rumaydo baa mubaax ah axmed ibnu xambal baa diidan haddii la sooman yahay bacda zawaal allaahumma eebba weyno ilaa maa kaana wixii ahaaday ma ogiye min alimaami axmed imaamkii axmed ahaa fa inahu imaamu axmed karihahu rumayashadii buu kahday lisaa'imi qofka sooman buu u kaaday bacda zawaal duhur kadib laba waxaa weeye atabarudu isqaboojin baa banaan bilmaay biyo laysku qaboojiyo min shiddati alxari kulaylka daraashadiisa in xoogaa biyo oo qabow korka lagu sushubto waa banaan tahay oo sawaacan waxaa siman yusiibuhu inay biyuhu gaaraan calaa jasadihi korkiisu intuu biyaha gacanta ku qaado uu isku shubo ama intuuba caaladii dhigtay watantiisa qaatuu weligiiyo ceelkii juq yiri aw yaqmis inuu makhuurto fiihi filma biyihii gudahooda oo ceelkii ama webihii ama balligii ama warti inuu dhexgaliyo inuu biyaha soo qaato isku shubo labadaba waa isku mid waa bannaan tahay saddex alaaklu cunis baa bannaan shurbu cabid baa bannaan walwadu haweenkii loo galmoodo goorma laylan korkalaaf habeenkii maalin male cunuda iyo cabidda iyo haweenka loo galmoona habeenay ahaanaysa waxay arrintaa la ogol yahay oo cunid iyo cabidiyo karaameyntii haweenka la ogol yahay xataa yataxaqaq ilaa uu ka sugnaado tuluuculfajri fajrkii dhalashadiisu markaa tuluuculfajri sugnaado saddexdii lama ogola baad iyo biyo bilcan lama ogola afar waxaa mubaaxa asafaru in la socoteeyo lixaajatin dan darteed loo safro mubaaxatin banaan wain kaana walow kaana haba ahaado qofka sooman yaclamu mid og ana safarahu safarkuu safray sayuljibuhu inuu dhibaato gelinayo ilal iftaari afridba ha ogaadee waa banaan tahay iyadoo la sooman yahay in la safray hadday dani jirto haddaan wax dari jirin ma fiicna iska joog soonkiiusan kaa jebina shan atadaawi istaweyn baa bannaan biayi dawaa-in dawa la arka laysku daweeyo xalaalin xalaala an laa yasilu dawadii aan gaaraynin ilaa jawfihi halooshiisa qofka sooman shay minhu dawadii uusan shay waxba ka gaaraynin wamin daalika waxaa ka mid ah, a cirbad haddii lagugu dhabo lagugu duro nabaduu laakiin maxaa la ogolay tii inta layska siin jiray raashinka ahi lama ogooda cunto wey midaan xagasha layska sugo ama xiidahan gacmaha ku yaala sugo oo biyo maaun hayaadoo qofkii gaajadiiya ka ilaalinaya yaa koo qofkii lagu subaayo taas waa lagu afurayo cirbadan kale baalasariinkiiyo wixii lamida oo dabadiiyo bawdii jirweynahaas lagu dhex daadina intaas gaarayni nabad wey atadaawi isdaweyn biayi dawa dawa nooc ka aba la ysku daweeyo xalaalin banaan dawa xaraama lama rabe an laa yasilu uusan gaaraynin ilaa jawfihi ka sooman calooshiisa minhu min adawa ayn dawadii shay-un waxba ka gaaraynin wa min daalika dawooyinka banaan waxaa ka mid a isticmaalu libra ibra in la ysku mudo in lam takun hadday irbada ahayn litaqdiya irbadii haddayan ahayn lix waxaa banaan madqu acaam cuntadii in la calaliyo ka gadaalna layska tufo waxaa loo calalinayaa litiflin ilma dhasho sahiirin yar oo laa yajidu usan qofka ilmahaayo helaynin man yambaqu lahu qof u calaliya oo ilmihii cuntadii ka hubsada tacaamahu caamkiisii qofu calaliyo ka hubsada ma hayo asagii soonnaha marka ha hubsado aladii shayga anan laaqinaa deeqtoo mid lahu uscinu xaggiisa oo ilmihii inuu wax la siiyaa la rabaa wixii wuxuu yahay ilmaha in laga hubiyaa la rabaa waxaan ilmaha anfici karinoo u daranaa jira oo haddii ilmihii la siiyey khatar galaayey in laga hubiyo lagama maarmaan wa cid kaloo soonayna u dhadhamiso ma hayo kolkaa qofkii markaa ilma hayay isagoo ilmihii ilaalina caafimaadkiisa iyo sixadiisa wixii markaas u yiilay inuu u dhadhamiyo madquu tacaami cunto calalinteed litifrin loo calaliyo sagiirin yaro laa yajidu qofka ilmaha haysuusa helay man yamdaqu lahu qof ilmihii u calaliya tacaamahu cuntada ilmaha loo sameeyey alladii calalin aan laa khinaata yaktoomin lahu usugaanin qofka canhu xaggiisa bishardi anlaa yasila inuusan gaaraynin lak ilaa jawfi lmaadib kan calaliya sooman calooshiisa minhu min hadaca cuntadan la calayna shay-un inayan ka gaarin oo inta unax jira la siiyo carabka fiidiisa yaasaan lagu leeyahay waa la yska tufaa kolkii la ogaaday inuu bislaaday inuu ilmihii anfaca inuu u qalmo toddoba waxaw atatayubu isudgin xadar iyo wixii gaalasmariyana watabakuru isqeegan geedihii la shidan udgoonaa la iyadana waa banaan tahay wadaalika sababkay la banaanaatay licadami wuruudi nahyi reebid aan soo aroorin fii kulli haadihi intaan sheegnay dhammaantood reebid kuma soo aroorin ani shaaric aliya rasuul midna inay reebeen ma soo aroorin jiib maa yucfa canhu waxyaala waxaa jira qofka sooman loo cafiyo wixiina dhegeysa yucfa waxaa la cafiyey lisaa'im qofka sooman loo cafiyey can umuurin waxyaalo inuu yeelo waa loo cafiyey iyo umuurtii waxaa kamid a ka ah, balhur riici riiqi candhuftii liqideedii habada taa yeelaatee candhufta afkaaga ka timid inaad liiqda waa lagu ogolya yucfa can bal uriqi gu dhig bal urriqi candhuufti liqideedii walow kahur haba bato waalmuraadu waxaa loo dan leeyahay bihi biriiqi loola muraadayana waa riiqu nafsihi kan sooman candhuuftiisii wa ee candhuuf islaameed maya candhuuf islaameed looma ogola laa riiqa hayrihi cuntay noqon asaga ma ahe dad kale andhuuftood inuu cuno maa loo cuna laba waxaa loo ogolyahay khalabatulqay mantagii inuu ka raayay iyo walkhalasi dilqii mantag yar waxoogaa ingaa ku qabanaysa kisraa kaa imaanaysa labadaasba diliqii iyo mantagii weynaa waa la ogolyahay hadday yimaadaan didyay u laabanay iska ilaali midkaan diliqaana mar hadduu soo dhaafo carabka salkiisa oo dhuuntuu ka soo baxo haddaad aan ka elisa dhib male weli calooluu ku jira intuusan afka soo gelin aad adigana neef iyo quwo ka horgeyso gadaal u ridhe waa heli karta waa soo dhaafay dhuuntii halcunki afkuu soo galay celinna tuf ee luqluqo soona kaa maxaa lagu garana afka inuu soo gaariyin kale dhadhankaa lagu garana carabka markuu soo gaaro wax inuu dhanaan yahay gaalada dhamise kolkaa uu meesha soo gaaro horaad u tuuri maahaan dejin mayse khalabatu lqayb mantagii kaaintiisii iyo walkalasi kalas diliqi in lam yarjic hadduusan noqon mina xaggeeda shay-an waxba ilaa jawfihi qofka calooshiisi hadduusan u noqonin bacda an yakuun hadduu ahaaday kadib qad wasala mid gaaray ilaa tarafi lisaanihi carabka geeskiisa oo wa ibtilaacu zubaad taasi buu baafki dalabay adigana waa idin weysay waa toosisay taas waa lagu cafiye ku afuri maysid ibtilaacu zubaabi daqsigii dhujintiisii wa khalabatan adoon khiyaarkaaga ahayn oo isaga ku roga afkood celin weysa wa isagoon ikhtiyaar ku lakin wax daqsi ikhtiyaar ku laqaa ma leh isagaan khayr lahayn ama buubitu horuu buubayeyba waa dhaafay ma hanan karin afku gadaal ka maray haddii kale markuu afka kale isku qabatay eed adiga cilaajinaysayba waa ka afaarbacsa caloosuu ku darmay ibtilaacu diba daqsigii liqidiisi halabatan kay uu kaa raayay lagu liqay biduuni ikhtiyaar adoon ikhtiyaar lahayn afar waxa wey oo lagu cafiyey gubaaru ariiq jidkaas haysay baabuur iyo xooliyo siga kacaysa wixii isaga fakaa galay laguma haysto walmasaanic warshaad ka shaqaynaysa dhiiqii habaasaa booday wa dukhaanulxadab jika joogaad haydo reer cuntada u samaynaysay riqii wixiyaa ku galay wasaa'ilu labkhira wixii waxaa lamida ah, allatii ti usan laa yamkunu suurogelay ataxarisu iska dhowrin minhaa la iska dhowro xaqiiqa ee dabayla ee habaasa eed ku dhex jirtid eed celin sankii afraad bay kaa galaan waa lagu afiyey shan waxaa wey alisbaaxu waa beriisashaa laysu baneeyey junuuban labaa beriis waxaal haddaad habeennimadii gooray banaanayd rafatay hurdo kula tagtay adigoon janaabadii ka qabaysanin waagii kuu baryey soona ka halaabay lagumale qabayskiina ka tegi mayso fajirkaad tukanaysa kaa tagoo biyo isku suboo qabayso ka gadaalna salaada adiidku soonna kaama halaabin nabiga saasuu ahaan jiri marar bay soomaalida ishkaal meeshaa ka abuuraano waxay yidhaahaan haddii janaabo laga qabaysana meelaa biyaha la gaarsiiyaa fog intii biyo lagu qaada gacanta adhegta lagu beega saa laleeyahy alashaha soo dhaqanto tii kale waa lagu beega haddii saa la yeelana soonkiyaa jaba marka ama qabayskii aan kaamil noqonaynin ama soonkii ha ilaashamaynin haddii bil ramadaan ay janaabiyo qabays kulmaan adoo maalintii iska wajiifa masaajidkaaga haddii kaa timaada mani eebyeen waa qabaysani soon jabaana male dhegna biyo laguma shubo sideed waxa la dhaqaana waa daahira baatin maaha waxa la dhaqa waa daahira baatin maaha haddaad istiraada biyaha amay boob dhagaha ku galaanna sufyaraada la gelin kara iyo warqadya intan la geliyaa la qabaysan karaa haddaadan gelinin oy biyihiisaan ugu daataana waxaasi wax dhibaato leh ma kolka waxaa la ogolyaho lagu cafiyey alisbaaxu waa bariisi junuuba isagoo janaabo qaballa waa bariisto walow yamdu haba tago aleyhi korkiisa annahaaru maalintii kulluhu dhammaantiis waaba junuubunba ha tagtee lix waxa waay alictilaamu baa laysu cafiyey adoo jifayska tibin falaa shaya wax dembiya calaa man ruux korkii maaha ictalama biyo ganay wahuwa saa'imu isagoo sooman bixadiidi baa u daliila rufica alqalamu qalin la koryeeliyey oo lama qoro can halaasatin saddex xaggood baa wax laga qorin almajnuun ka waalan xataa yuufiiqa ilaa uu ka miyiirsado wanaa'im ka hurda xataa yastayqi intuu ka baraarugo bahashatanna waxay ku timaadaa haaliban adoo hurda ee adigoo soo jeeday kaa timaada uma badna waxaani sabiy ilmihii yaraabaa la cafiyey xataa yactali ilaa shaawa ka timaada todoba waxaa la cafiyey alaklu cunin aw ishurbu cabid khaaaan gaf loo cuno loo cabo aw nisyaanan hogaan hada uusan qofkii xukunkiiba garanayn ama nisyaan waa garanayey soonkii buu iloobay miday tahayba cunid iyo cabid gafiya halmaan ku timid waa laysu cafiyey ilaa ana maalikan imaamu maalik ba yara imaamu maalik waxay la tahay ana calayhi qofkan inay korkiisa tahay alqado qado inay tahay fi lfardi haddii soomkaa farad yahay oo khata iyo halmaan uu waxu dhadhamiyey ha iska wato laakiin faradkii misan saa ku daynine dibaa ka qaleeyo arrinkaa imaamu maaligna kaxsiyaafin dadaal unbay ka tahay minhu min alimaam imaam maalik dadaaluu dadaalayo inaan cibaadadu dhibaato gaarin wuu u yeelaya wa ilaa nasku yimid male faralkiina wey sunna hadduu yahayna iyadana warba male wa ama annaflu soonkii sunnada ah falaa qadaa salla maba jiro calayhi ka sooman korkii albatata go-naanbo daliilkii waa kan liqowlih hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man nasiya qofka ilooba inuu soonaa wa huwa saa'imun isagoo sooman buu is-iloobay fa akala ka gadaal waxbuu cunay aw shariba waxbuu cabay falyutima ha dhammaystiro sawmahu soomkiisii wax ka jabay male fa inamaa wax kala meehe adcamahullah eebbaweynaa quudiyey oo wasaqaahu waraabiyey wa qowluh hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama eebbaweye nabiga korkiisa naxariisiya nabadgelyaha ku badiye uu nabiga yihi man aftara qofka afuura fii ramadaan ramadaan gudihii naasiyan isagoo isilowsan ama ramadaanka ilowsan qofka afuura falaa qadaa falaa qadaa qada maalintii la qadeeyo aleyhi korkiisa ma aha walaa kafaara kafaarana ma aha labadaa daliilba waxayna tusinayaan in qofkii soonaa loo cafiyey wixii curid iyo cabida ee halmaannimo sababteed ugu fakada labadaasayna tusaysa man afdara qofka afura fii ramadaan ramadaan gudihii naasiyan isagoo ilowsan falaa qadaa qada wax la yihi calayhi korkiisa maaha walaa kafaara kafaarana calayhi korkiisa maaha wallaahu aclam